alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsal اllah wslm wbaaraka wancam cla nabiyina muxamed waaalihi wصaxbihi ajmaciin ama usul اlfiqhi yacni bاnnadar lilfani fi tacriifihi falmuctabar fi daka طurq اlfiqhi yacni اlmujmala kalamri aw kaاnnahyi ila اlmufasala wakayfa nastadilu biاlusuuli wاlcaalimu aladi huwa اlusuuli wuxuu hi ama usuululfiqi usuulu fiqiga miyaa yacnii waxaa looga jeedaa binadar marka la eego lilfanni fanniga fii tacriifihi qeexidiisa la eego falmuctabar ka la tixgelinayo fii daa qeexidaas nusakda qaarna ku timi baan nidhi ama usuulu lfiqhi macnan binadar qaarna yacni qaarna acni uctabaru qeexida la tixgelinayaa fii dak qeexidda la tixgelinayaa uruqu lfiqhi ay uruqu lfiqhi fiqiga wadooyinkiisi weeye wadooyinkaasina waa adilada uruq almuusila ila lfiqhi waa adilat lfiqhi weye waayo adiladaasaa fiqiga ku gaadhsiinaysa acni adilada waxaan uga jeedaa ama uruqdaas almujmalati duuduubnayd kalmri oo kale wey aw kanahyi oo kale lalmufasalati faahfaahsanayd ugama jeedo wa kayfa nastadilu iyo qaabka aynu u daliishanayna bilusuuli adiladaas wa kayfa nastadilu bilusuuli waalcaalimu caalimku bihaada ay bihaada waxaa la soo sheegay caalimka ku ah adilada fiqiga mujmalka ah iyo qaabka loo daliishanaya alladii kii weeye huwa isaguba alusuuli usuuliga la yidhaahdo usuulu fiqi isilaaxan waxa weeye adilat lfiqhi اlijmaaliya wa kayfiyat اlistifaada wa xaal lmustafiid baa lagu soo koobaya abwaabu usuul اfiqhi markuu isilaaxan uu sheegay ayuu si guud abwaabta uu ka hadli doono shiikhu inoo tilmaamaya abwaabuhu cishruuna baaban tusradu wafi lkitaabi kulluha satuuradu abwaabuhu usuulu fiqiga abwaabtiisu cishruuna baaban labaatan baab wey oo tusradu la taxayo wa fi lkitaabi kitaabkan isaga ah kulluhaa dhammaanteed satuuradu waa lagu soo aroorinaya oo kitaabkana abwaabtaas oo dhan aynu ka helayna wa tilka taasina aqsaamu lkalaami wa tilka abwaabtaasi aqsaamulkalaami kalaamka qaybihiisi weeye uma ay uma amrun amar weeye wa nahyun uma lafdun cama ay cama kadibna waxaa ku xiga lafdi caama waxaa ka mida ah abwaabtaas aqsaam lkalaam oo laga hadli doono umadu de waa iska hadalkaunbaa lagu buuxinaya amar nahyi lafdun cama ay allafdu lcaam lafdigii caamka ah aw aa ay aw lafdun haa ama lafdi khaas noqday waa khaaskii aw mubayanun ama mid la caddeeyey aw mujmalun ama mid mujmala aw aahirun ama aahir macnaahu macnihiisu uu aahir yahay aw muawalu ama waa mid muawala wa mulaqu afcaali baa laga hadli doonaa abwaabta ka mida afcaasha mulaqa ah uma maakiibaa ku xiga nasakha wax nasakhay ama nasakha nasakhay xukman xukum oo siwaahu aan isaga ahayn uma maa bihi intasakh waxa ku xiga kii lagu nasakhay ee kaan naasikhaa ku naskhoobay ee mansuukha noqday uma maa nasakh waa naasikhi bihintasakhna waa mansuukhii wey baabkaana waa laga hadli doonaa baab naasikh wlmansuukh kadalika sidaa waxaa la mida abwaabta ah ka mida ah, alijmaacu ijmaaci iyo wlahbaaru ahbaartii axaadiistii mac xadrin iyadoo lala qabo kii xaaraanta ahaa almaxduur almamnuuc wa mac ibaaxatin iyo iyadoo ibaaxa lala qabo kullun dhammaan kuwaa la sheegay dhammaantood waqaca ay fi lkitaabi kitaabka ayuu ku dhacay oo abwaabta ayuu ka mid yahay kadaa sidaa abwaabta waxaa la mida alqiyaasu qiyaaskiibaa la mida oo laga hadli doonaa mulaqan xaal uu yahay mid sii daysan licillatin cillo mid u saaxiiba oo fil asli asalka ku sugan cilladaasoo asalka ku sugan iyo liayri cilatin qiyaaskii waa mulaq licilatin fi lali wa ligayri cila ayuu mulaq ku yahay wtartiibu liladilati baa laga hadlaya adiladii in la tartiibiyo siday u kala xoog badan yihiin alkitaab wsunna wاlijmac wاlqiyaas alnas alظaahir almuawal almanطuuq almafhuum alxaqiiqa almajaaz siday adiladu u kala xoog badan tahayna waa laga hadlaya wlwaصfu fii muftin wmustaftin cuhid whaakada axkaamu kuli mujtahid wlwaصfu tilmaan oo fii muftin kii jawaabayay ku sugan iyo wamustaftin kii loo jawaabayay cuhida waa la ogaaday oo waa la gartay wahaakada sidaa waxaa la mida oo kitaabka lagaga hadlaya axkaamu kuli mujtahid mid kastoo mujtahida axkaamtiisa oo hal kullu mujtahidin musiib waa masalada ugu dambaysa kitaabka nin kastoo ijtihaaday sax maya mukhti wa musiib buu noqonaya iyo la midka ah iyo axkaamta midka ah aqsaamu lkalaam aqalu maa minhu lkalaama rakabu ismaani aw ismu wa ficlun karkabu aqalu maa ka ugu yar ee minhu maaga xaggiisa alkalaama kalaamka ay ka sameeyeen waxa ugu yar ee hadalka laga tarkiibiya ismaani waa laba isim aw ismun wa ficlun ama waa isim iyo ficil karkabu oo kale wey waxa ugu yara hadal ka koobmaa waa laba isim zaydun qaaimun zaydun akuuka laba isim wey zaydunna waa isim akuukana waa isim wuxuu noqonayaa kalaam mufiida kalaamkaynu ka hadlaynaana waa kalaamkii mufiidka ahaa wuxuu kaloo ka koobmaa ismun waa ficilun oo noqonaya tusaaluhu qaama zaydun ama zaydun qaama isim iyo ficil wey laakiin haddii isim lagu bilaabana zaydun qaama waa jumla ismiya haddii ficil lagu bilaabana qaama zaydun waa cagsigeed waa jumla ficliya karkabuu waa ficil iyo isim irkabuu waaljamaacuhu waa isim inta kalena waa ficil kadaaka sidaa waxaa la mida min ficlin wa xarfin ficil iyo xaraf xaggii wujida waa la yani kalaamkii ficil iyo xaraf wa jaaa waa ka min ismin wa xarfin fi nidaai fi xaalat nida ismi xarafna waa noqdaa waxaa kaloo hadalku uu ka koobmaa ficli xaraf tusaaluhu waa maxay lam yaqum lam waa xaraf yaqumna waa ficil wey laakiin waxaa la yidhi dee meesha waxaa ku jira faacilkii huwa lam yaqum ay huwa baa ku qadaran wuxuu kaloo ka yimaadaa min ismin wa xarfin sida nidah oo kale yaa zaydun yaa waa xaraf nida zayduna waa ism waana hadal taama yaa zaydu isagana waa ka samaysma laakiin macnuu wuxuu u dhacayaabaa la yidhi adcu zaydan oo labadan dambe culimada qaar baa diidan waqusima alkalaamu lilahbaari wاlmri wاlnahyi wاlاstikbaari waqusima waa loo qeybiya alkalaamu hadalkii lilahbaari ahbaar baa loo qeybiyey iyo wlmri iyo wاlnahyi wاlاstikbaari afartaasaa loo qeybiyey afartaasi maxay isugu soo noqonayaan ima an yakuuna alab aw hayra alab hadalku inuu alab wato wax layska doonay iyo inaan layska doonayn maxaan alab ahayn maxaan alab ahayn waxaan alab ahayn khabarka waxaan ku ui zaydun qaaimun zayd waa taagan yahay baan ku ui wabaan kaa doonay waba kaa doona saddexda kale laakiin waa alab almr maxaa lagaa doonaya inaad wax samayso annahi maxaa lagaa doonaya inaad wax ka tagto alistikhbaar maxaa lagaa doonaya khabar baa lagaa doonaya istihbaar waa alabu khabar hal zaydun qaaimun miyaad iska aamusaysaa haddii lagu idhahdo zaydun qaa'imun dee khalaas way dhammaata laakiin hadduu ku idhahda hal zaydun qaa'imun miyaad aamusaysaa jawaab baa lagaa doonaya marka alab baa ku jira alab ayaa ku jira marka alab waa almru wاlnahyi wاlاstikhbaar alabu ficlin iyo alabu tarkin iyo alabu khabar saasay isugu xigaan ayru alabna waa alkhabar uma الكلام ثانيا qad inqasam ila tamanin walicardin waqasam uma alkalaamu hadalkii aaniyan mar labaad qad inqasama waa u qaybsamay ilaa tamanin buu u qaybsamay iyo walicardin iyo waqasam ayuu qaybsamay atamani waxa weeye layta iyo kuwii la midka aha layta shabaaba yacuudu yowman waa tamani wuxuu kaloo noqdaa carad buu noqdaa alaa tazuuranaa fanukrimak si dhibirsan in wax lagaaga dalbo alaa tatiyanii fauxadiak war miyaad ii timaadid aan kuu sheekeeye si fudud baad wax uga qasam wallaahi la afcalan dhinacaana qaybaha suu qaybsama waa nooc hadalka ka mida qasam iyo carad وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما وثالثا mar saddexaad ay wanqasama alkalaamu hadalku wuxuu u qaybsamay aalian mar saddexaad ilaa majaazin majaaz wa ilaa xaqiiqatin iyo xaqiiqo wa xaduhaa xaqiiqada xadkeedu waa iyadaa inoo dambaysay waxaduhaa xadkeedu maakii weeye istumila ay istumila loo isticmaalay oo min daaka kaa xaggiisa ka mida fii mawduucihi mawduucii loo dejiye loo isticmaalay wa qiila waxaa la yidhi maa xaqiiqadu waxa weeye kii weeye yajri soconayay khitaaban xaal uu yahay khitaab fi silaaxin heshiis qudima hormaray oo hore loogu heshiiyey yacni hadalkii in loo isticmaalo fii ma stulixa calayhi fi takhaatubi awalan wixii dadku ay hore ugu heshiiyeen ay isla yaqaaneen marna waxaa la yidhi wixii lafdigan loo dejiyey marka maxay ku kala duwan yihiin marna wixii qolada hadlaysa ay hore ugu heshiiyeen oo waxay ku dhisan tahay luqaduhu waa isilaax dadka ku heshiiyey marna waxay ku dhisan tahay lafdigan macnihii loo dejiyey ama ilaahay baa u dejiyey wluqatu rabu laha qad wadaca ama de dad baa u dejiyo waxa weeye isla gartay macnuhu isu tegayey kaasaa xaqiiqa la yidhahda wa xaduha xaqiiqada xadkeedu maa lafdi weeye ustucmila loo isticmaalay oo min daaka kaa ka mida waxa weeye lafdigii maa min daaka kaa ka mida fii mawduucihi mawduucii lafdigaa loo dejiyey loo isticmaalay kaas waa macna oo alxaqiiqa ma stucmila fii ma wudica lahu bas waa kii loo isticmaalay wixii loo dejiyey ee loogu talagalay waqiila waxaa layidhi maakii weeye yajri ku soconayay khiaaban xaaluu khiaab yahay fi isilaaxin heshiis buu ku soconaya isilaaxaasoo qudima hormaray isaguna waa shabbahayaayo waa kii dadku ay ku heshiiyeen markay hadlayeen macnaha in loo isticmaalo marka heshiiskaa hore haddii lagu socdo waxba aanay ka dambayn xaqiiqu noqonaya ka kalena maxaa la odhanayaa mastucmila fii ma stulixa calayhi fi takhaabi aaniya isaguu ka dambaynay midina waa awalan uma almajaazu aqsaamuhaa xaqiiqada qaybaheedu alaaatun saddex weeye sharciyu sharci weeye waluqawiyu luqadci iyo mid dejinta la dejiyey luqa yahay xagga luqada loo wadciyey oo loo dejiyey macnihiisa iyo wlcurfiyu kii curfiga ahaa xaqiiqadu waa saddex xaqiiqatun sharciya ay wadica fi har sharciyu lwadci xaqiiqatun luawiya ay luqawiyu lwadci luqada ayaa u dejisay macnahaas xaqiiqatun curfiya ay curfiyu lwadci waxa weeye waxaa loo dejiyey curfiga macnaha lafdiga in loo isticmaalo curfigana waa taynu laba ka dhigna curfi caama oo de laysla wada garanayo iyo curfi khaasa naxwaha usuuliyiinta iyo dad gaaroo meel jooga ayaan isla yaqaan naam bari baa la odhan jiray awrka awrka ma soo gaadheen maxaa looga jeedaa arabi ahaan maxay noqonaysaa awrka awrka arabi ahaan arabi ahaan lafdiga awr muxuu noqonaya aljamal marka aljamal aljamal aljamal yani waxaa looga jeedaa assaara awrka awrka soo saa ma ahayn barigii hore ahayd meshi la bedelay marka waa dee majaaz soo maha waar awr meesha ma soo socda nin baa soo socda waa majaazo waa saariq soo saa naam ya awrka macalin baa la odhanaya tuug looga jeedo waar awrkaa la qaatiyey macalin de waa la ammaanaya macalinka macalinkaa la odhanaya waayo tuugii looga jeedo uma almajaazu majaaskii maakii weeye tujuwiza lagala gudbay bihi maagaba fi lafdi lafdigii can mawduucihi mawduuciisibaa lagala gudbay tajawusan kala gudbitaan oo waa maxay lafdigii macnihii loo dejiyey ama lagu heshiiyey ayaa laga gudbiyey waxa loo isticmaalay macno kale kaasa waxa la majaaz baa la yidhaahdaa ma stucmila fii hayri mawduucihi waa ka loo isticmaalay wixii loo dejiye waxaan ahay oo laga baydhay wii loo dejiyo loo baydhay wixii aan loo dejin kaasa waa la majaa baa laydha binaqsin bimacnaa lagala gudbay mawduuciisa binaqsin baa lagula gudbayaa iyadoo naqsi la isticmaalayo hadalkii wax laga nuqsaaminayo aw ziyaadatin ama ziyaada ayuu majaaz ku noqday oo macnihiisii asalka ahaa lagala gudbay aw naqli ama in laga naqliyo macnihiisii aw isticaaratin ama isticaaro ka naqsi ahli waa sida lafdiga ahli nuqsaanta ku timi oo kale oo hadalkii laga nuqsaamiyey wa isaguna almuraadu waa ka looga jeedo fii suaali qarya suaashii ahlulqarya kamaa ataa sida uu ku yimi fi dikri qur'aanka duuna miryati shaki la'aan qur waxaa ku yimi was'al ilqarya dee qariyaduna waxaa la yidhi waa dhismihii sidaa awgeed dhismayaasha waxba lama weydiiyo cidda wax la weydiinaya waayo dee waa dadkii dhismaha deganaa marka ahla baa meesha ka maqan waa majaaz wasal ahla alqarya marka waxaan nidhi qaarro waxay leeyihiin alqarya waxaa la yidhaahdaa waa dadka iyo magaalada wada socda marka haddii la yidhaahdo tusaale ahaan af soomaaliya masalada burca la weydiinaya oo khabiir ku ah ma dhismaha la weydiinaya mise dadkaa la weydiinaya mise waxaan leenahay burca la weydiinaya waa ahla burco dee waa ahla burco laakiin burco marka la yidhi dadkuna waa la socdaa dadkuna way la socdaan markaa doodaasaa ku jirta qaarna waxay leeyihin maya qaryuhu waa dhismihii ahalkuna waa ehelkeedii waayo meelo kale maxaa laynoogu sheegay inaa muhliku hli hadi qarya solama odhan ina ahlaha ay ahl اlqaryai kaanuu aalimiin qaryadii waxaa la socotaa ehel baa la socota marka qaryana waa dhismigii ahluqaryana waa dadkii saas iyagu ka duulaya wuxuu hi binaqsin aw ziyaadatin aw naqli aw isticaaratin ka naqsi ahli wa almuraadu fi su'aali اlqaryai kama ataa fi dikri duuna miryati mid walba isagaa inoo sheegi doona hadda naqsigibuu sheegay wakaiyaadi lkaafi fii ka milihi wakaiyaadi lkaafi kaafka in la ziyaadiyo fii ka milihi lafdiga ka milihi ee qur-aanka ku yimi lagu ziyaadiyo laysa ka milihi shay macnuhu wuxuu u dhacayaa laysa milahu shay marka kaaf hadda waa iska taakiid waa ziyaada wey marka laysa milahu shay wey xaqiiqadu waa majaaz biziyaada wlaaidi weeye almanquuli laga naqliya can maxalihi meeshiisa lafdiga aaid asal ahaan luqada waa almakaan almuطmain almunkhafid min alard meesha gaaban ama godka ah ee hoosaysa ee lagu gaban karo ayaa horta luqada aaid la yidhaahda waxaa la arkay dadkiioo meesha u caadaystay inay saxarada ku gutaan dabeedna saxaradiiba waxaa la arkay inta badan inay jaar la tahay dhul godan dabeedna waxaa la yidhi dhulkii godnaa lafdigii aynu u isticmaalaynay kan hadda jaarka u ah aynu siino oo saxaradii ah marka saxaradiibaa qaa'idle oo macnihii loo naqliyey laakiin waxaynu soo sheegnay majaaz kasta inuu ku jiro maxay naqli inuu ku jiro oo majaaz kasta nooc naqliya ayaa ku jira xataa ziyaadada iyo nuqsaanta oo hadda kaafkii laysa ka milihi shay kaafku muxuu tilmaamaa luqada tashbiih soomaa markaan leenahay waa ziyaado dee waxaynu ka qaadnay macnihiisii soomaa oo milihii baa ka qaaday milihii baa ka qaaday marka hadalkiibaa siduu ahaa laga leexiyey wasal ilqarya baa leeyi asalku muxuu ahaa wasal ahla alqaryati bu aha waxbaa laga gooyey marka siduu ahaabaa laga leexiyey majaaz oo dhan waa naqli somaynaan odhan tujuwiza can mawduucii somaynaan odhan dee tegidda mawduuciisa laga tegay waa maxay dee meel kalea la aada waa naqli wey raabicuhaa ka qowlihi tacaala yuriidu an yanqada yacni maala waa isticaaradi raabicuhaa ka afraad majaaska noociisa afraad ka qowlihi tacaala weeye yuriidu wuxuu doonayaa an yanqada gidaarkii inuu ay yani wuxuu uga jeedaa maala inuu waxa weeye hoos u dhaco dumo oo an yamiila ila alard oo dhulka uu ku dhaco ila suquud ayuu doonaya marka kaana waxaynu ku tilmaanay waa majaaskii shabah ama isticaarada oo waxaa la isku shabbahay gidaarkii ayaa waxa la arkay oo de meel dhexe sii maray oo dumaya marka gidaarkii waxaa lagu shabbahay insaan baa lagu shabbahay gidaarkii waxaa lagu shabbahay insaan baa lagu shabbahay dabadeedna tilmaantii insaanka ayaa gidaarkii la siiyey tilmaanta insaanka waa maxay waa iraada gidaarku iraado ma leeyahay male maxaa iraado loo siiyey dee waxaa lagu shabbahay insaan dabeedna tilmaantii insaankaa la siiyey marka markii ugu horraysay jidaar iyo insaan baa laysku shabahay marlabaadkii ustuciira wafu linsaan liljidaar waigii insaanka ayaa gidaarka la siiyey oo doonitaana baabuamr waxaduhu istidcaau ficli waajibi bilqowli miman kana duuna aalibi bisiiqati fcal falwujuubu xuqiqa xayu lqariinatu intafat wauطliqa لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما wuxuu i waxaduhu amarka xadkiisu istidcaau ficlin ficil in loo yeedho la dalbado wey ficilkaasoo waajibin waajiba istidcaa bimacnaa alab waxaa loo yeedhanayaa ficil ficilkaasoo waajibin waajiba oo aan sunno ahayn bilqowli qowl baa lagu dalbanaya ishaaro iyo kitaabo iyo tilmaan iyo wax la mida ah lagu dalban maayo oo in lagu idhaahdo qowl ma jiro saasaa lagu yidhi waa amrun biish bilqiyaam wuxuu ku yidhi sidaa waa amrun biljuluus waad fahamta laakiin da bilqowl ma ah ka hadli mayna inagu waa mawduuc kale kaas bilqowli qowl baa lagu dalbanaya ficilkaas miman kaana duuna aalibi ka dalbanaya mid ka hooseeyana waa laga dalbanaya ka wax dalbaya mid ka hooseeya ayaana laga dalbaya bimacnaa waa maxay ka wax la amraya waa ka hooseeya ka wax amraya ka la amraya uu ka hooseeya ka wax amraya haddaanu sida kale u dhignana ka wax amraya uu ka sareeyaa ka la amrayo uu ka sareeya waa iska mafhuum bisiiqati ifcaal ayaa lagu dalbanayaa siiqada ifcaal waa ficilka amar weeye ulaaki baa laga keenay waa sida dee badan ficilka ulaakiga iyo rubaaciga yamaa badan ya ficilka ulaakiga iyo rubaaciga keebaa badan dee ulaaigaa badan rubaac iyo khumaasina yamaa badan ya rubaac iyo khumaasi ficil shan ka kooban ya rubaac iyo khumaasi dee waxa badnaanaya rubaaci khumaasiya sudaasina khumaasigaa badnaanaya wamuntahaahu arbacun in jurida wain yazid famaa sittan cada wakayna maal buu ihahdo ficilka intiisa ugu dambaysa waa lix marka saasuu sii yaraanaya ayib ma xisaabinta laakiin waa siday u eg tahay wy allahu aclam ayib almuhim bisiiqati ifcal waxaa looga jeedaa baa looga jeedaa laakiin ulaaigii waxaweeye shariba amarkeedu waa maxay ishrab ifcal facila ifcal qiyaaskeedu wey falwujuubu waajibnimo xuqiqa waa la xaqiijiyey waxaanu soo sheegnay siyo kaloo iyaduna la mida ficil amar waa koob waxaa soo labaynaya ismu ficli اlamr waxaa la mida almasdaru naa'ibu can ficli اlamr waxaa la mida ah alficl mudaaric almaqruunu bilaami mr intaas waa isku mid laakiin lambar on waxaa ah ifcal ama ficilka amar ama ulaaki ama rubac ama khumaasi ha nodo ama sudaasi falwujuubu waajibnimo amarku uu waajibayo xuqiqa waa la xaqiijiyey xayu lqariinatu marka qariinadii intafat la waayo wa uliqa waajibnimada waa la ilaaqay laa mac daliilin daliil marka aanu jirin daliilkaasoo dallanaa sharcan sharci ahaan inoo tusay calaa ibaaxatin fi lficli ficil la bannaynayo aw nadbin ama sunnanimo falaa ay falaa wujuuba xaaladda waajibnimo ma jirto waa iska taakiid shiikhu wuxuu leeyahay ilaa saddex jeer baad mooddaa masalada inuu soo celcelinayo way ka yara badatay waayo waxa ku fillayd falwujuubu waajibnimo xuqiqa waa la xaqiijiyey amarkiibaa loo xaqiijiye siiqatu ifcal xayu meeshii alqariinatu qariinadii waajibnimada inaga leexinaysay intafat intifowdo qariino waajibnimada inaga leexinaysa haddii la waayo waajibnimaa lagu qaaday soo intaa kuma dhamo marka qariinadii iyo hawlihiibu doonaya un sii caddeeyo marka waxay u baahday inuu soo celiyo wa uliqa waxa la ilaaqay waajibnimadii oo amarkii waa waajib laa mac daliilin ay laa yulaqu waajibnimadii lama ilaaqayo mac daliilin daliil maci daliilkaasoo dallanaa harcan waa iska tatimatulbayt harci ahaan inoo tusay calaa ibaaxatin ibaaxo fi lficli ficil la aw ama nadbin ina tusay falaa ay falaa ilaaqa lilwujuubi fi hadihi alxaala xaaladda waajibnimo lama ilaaqayo waa tatimat lbeyt ama waa iska taakiid bal iska daaya sarfuhu in laga leexiyo can ilwujuubi waajibnimadii xutima waa la waajibiyey bixamlihi lagu xambaaro cala lmuraadi muraadkii looga jeeday oo minhumaa labada mid ka mida ah ibaaxo ama nadbinimo sunnanimo marka intuwada hal macno isugu beeshubanaya sooma waa mafhuum wey hal mar aan ku celiy bisiiqati facal ayaa lagu qowlayaa ama ficilkii lagu dalbanaya istidcaau ficlin bilqowli walibana bisiiqati ifcal ayaa lagu dalbanaya falwujuubu waajibnimo xuqiqa iiqada waa loo xaqiijiyey xayu qariinatu intafat marka qariino la waayo qariinadaasi ma waajibnima inoo sii caddaynaysaa mise inaanu waajib ahayn hadday waajibnimo inoo sii caddaynayso dee waajibnimaa la doonaya oo waabay sii adkaanaysa laakiin waajibnimo waxaan ahayn bay keensanaysa xayu lqariinatu qariinadii intafat marka la waayo waa qariino tilmaamaysa ibaaxo ama sunanimo wa uliqa waa la ilaaqay wujuubkii siiqadu inay waajib tahay oo xaaladda ilaaqi qariinaba aanay jirin mid waajib tilmaamaysa iyo mid sunanimo tilmaamaysa qariinaba haddii la waayo waxaa la ilaaqayaa wujuubkiibaa la ilaaqaya laa mac daliil maci wujuub lama ilaaqayo daliilkaasoo dallanaa ina tusay sharcan sharci ahaan calaa ibaaxatin ibaaxo filficli ficil la bannaynayo aw nadbin ama sunnanimo markaa lama ilaaqayo ay falaa ilaaqa xaaladaa ilaaq ma jiro waajibnimo la ilaaqayo bal iska daaye in waajibnimo la ilaaqay iska daaye sarfuhu in laga leexiyo canilwujuubi waajibnimadii xaaladaas xutima waajib bay noqonaysa bixamlihi in lagu xambaaro cala almuraadi minhumaa labada ka looga jeedo siiqadii ifcal labadooda waa ibaaxadii iyo nadbigii ka looga jeeda in lagu qaadaa waajiba walam yufid fawra walaa takraara in lam yarid maa yaqtadi takraara walam yufid amarkuma faaiidayn fawran degdeg iyo walaa takraara in la soo celceliyo in lam yarid haddii aanu soo aroorin maa yaqtadii wax keensanaya atakraara soo celcelin iyo walfawra way iskaga qadaran tahay wasaraabiila taqiikum lxar ay walbarda shiikhu wuxuu yidhi amarka mulaqa ah ifcal siiqatu ifcal iyo wixii la fawr ma faaiideeyo sida shaaficiyadu ay qabaan degdeg ma faaiideeyo oo haddaan ku idhaahdo isqinii biyay soo waraabi waxaad xaqu leeda inaad hadhow ii keento fawr ma keensado ilaa idaa dalla daliil daliiluu ku tusa mooyaane daliilkii maxaa ka mid inuu xaaliye noqdo u qufaca dabeedna wuxuu hi dee maxaad ka fahmaysa biyuhu mahadhow bacda saaca mise waa dee hadda uu fahmay waxbaa taagan oo hadda u baahan yahay dabeedna waxaa ii keen buu haddii qarayna la helo tilmaamaysa waxaa degdeg in laysaga doonayo hadalkama taagna degdeg baa loola imanaya qariinadaasi ama xaalay noqon ama lafdiyay noqon okay taasi waa mid wuxuu idhi isqinii alaan ma hadal baa ka taagan hadal kama taagan ogtob liya alaan waa galabta waa caawan jaanishay socon mayso alaan buu fuuli amarkii waxa la socda alaan xaaladaas waa degdeg ayib xaalada labaad waxaa la socda wax tilmaamaya inuu yahay fii ma bacd oo waxaaba la sheegay hay wakhtigiisaba aan la gaadhin kutiba calaykum iyaam ramadaanna lama gaadhin ma haddu soomaye soomo ma haddaa la soomaye yani waa waxaa la socota wax tilmaamaya in hadhow lala imanayo haddii la ilaaqo waxaa weeye degdeg lagu qaadi maayo sida shaaficiyadu ay abaan xanaabiladuna waxay leeyiin degdeg baa lagu qaadaya walaa takraara amar haddii lagu siiyo isagana saddexdii baa ka soo baxaya haddii lagu qaydo in lam yarid maa yaqtadi takraar haddii lagu qaydo wax tilmaamaya in la soo celceliyo wuxuu ku yidhi waxa weeye acطi kula miskiinin jaa'ak ama kulamaa jaaa miskiin faaihi dirhaman mar kastoo miskiin kuu yimaado shilinsii ai waa amar sooma muxuu hadda ku qaydan yahay in la soo celcelinayo mar kastoo miskiin la helo mar kastoo miskiin yimaado siismadiina waa lagu soo celcelinaya hadalkay ku cad laakiin hadduu idhaahdo aci lmiskiina dirhaman miskiinka shilin sii khalaas miskiin baa u yimi shilin buu siiyey miskiin labaad baa yimi ma soo gelaya maya takraar ma keensado shiikhu saasuu leey culimada qaar waxay leeyihin maya uu keensanaya sida xooga badanna waa sida shaaficiyadu ay qabaan amarka la ilaaqay takraar ma keensanayo in la soo celceliyo ma keensanayo haddii daliil aanu odhan soo celceliye oo waxaa la mid a ah haddii shardi lagu xidho idaa qumtum ila asalaa faqsiluu wujuuhakum mar haddii aad salaadda u kacaysaan oo aydaan weyse qabin faqsiluu hala weysaysto marka dee mar walba oo salaad la tukanayo oo aan la weyse qabin maxaa imanaya in weysadii la soo celceliyo hal mar maa waa la soo celceliyo faqacuu ydiyauma tuugii hadduu axado waa la goynaya mar labaad buu axada waa la goynaya waa la ilaa afarta araafba la gooyo uu soo noqnoqonay waayo isagaa soo celceliyey kullamaa saraq waa la goynaya hal mar kuma filna ifadii haddii la helo goyntiina waa la helaya goyntiina waa kii zinaystay baa lamida maantuu zinaystay xadkii baa laga og barrina waa la yimi faajliduu waar shalay baynu ka goyna maca salaama min odhaen maya mar haddii la helay sababtii xukumkii waa soo noqonaya marka waa kuwa la soo celcelinayo ee de naska ay ku caddayn la soo celcelinayo walam yufid ma faaiidayn fawran degdeg amarku ma faaiidayo walaa takraara soo celcelinna ma faaiideeyo in lam yarid haddaanay iman maa yaqtadii wax keensanaya takraara iyo walfawra haddii taa la helo waana la soo celcelinayaa haddii la helo wax tilmaamaya degdegna waa la dadejinaya wallahu aclam sal allah waslm ala nabiyina mxamed alih wsaxbi wslm